asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii toddoba iyo soddonaad ee kitaabka can abi nadrata qaal sa'altu bna cumara wabna cabaasin radia allahu canhum can asarf falam yarayaa bihi ba'sa fainii laqaacidun cinda abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu fasa'altuhu can sarfi sarrifaadaan weydiiyey dahabka iyo dahabka laisku sarrifo fidada iyo fidada sarifo sarrifo fa qaala markaasu wuxuu yidhi maa zaada fa huwa riba faankartu dalika liqowlihima arrintaasaan inkiray labadii nin hadalkoodii daraaddeed u inkiray faqaala markaasu wuxuu uhi laa uxadituka ilaa maa samictu min rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam jaa'ahu saaxibu naklihi nabiga calayhi salaatu wasalaam timirtiisa ninkii mas-uulka uga ahaa ba wuxuu la yimid bisaacin min tamrin ayib wa kana tamru الnabiy salى الlahu alay slm min hada lown hada lown almacruuf yani fi lmadiina buu ahaayo noocaas wanaagsan ma aanu ahayn faqala lahu nabiyu salى اllahu عalيyh wasalam annaa laka haada kanuu xaguu kaaga yimid buu ku yidhi qaala markaasu wuxu yidhi inطalabtu bisaacayni faاshtaraytu bihi hada saac laba saac oo kuweena baan sacanka kusoo iibiyey faina sicra hada fi suuqi kada wa sicra hada kada faqala rasuulu اllahi salى اllahu alay slam waylaka arbayta way hooge arbayta waad ribaysa yani ribad ku iibsatay idaa aradta dalika sidaa haddii aad doonto oo timirta xuneed haysato inaad si wanaagsan ku dhaafsato aad doonto fabic tamraka waxaad ku iibisaa bisilca alaab kale ku iibi lacag ama wax kale ku iibi uma ishtari bisilcatika aya tamanin shita aya tamrin shita marka silcadaadii markaad ku iibso timirtii aad rabto ku iibso laakiin timir timir intaad dhaafsato aad kala badiso maya qaala abu saciidin radia allahu canhu faاtamru bاtamri axaqu an yakuna riban am ilfidaةu biاlfida timir timir lagu iibiyey miyaa kaga mudnaan badan inuu riba noqdo haddii la kala badiyo mise fido fido lagu iibiyey yaa kaga mudnaan badan marka abu saciid hadda halkan kada waxaa ka muuqata inuu yahay muxuu ahay qiyaasanayo fiddada uga qiyaasanayo acaamka uga qiyaasanayo laakiin axaadiistii aynu soo maray baaba muxuu iyadu nas ku ahayd inay fiddada e, fiddada lagu iibinayo hadday kala bataan inay ribo tahay qaala faataytu bna cumara bacdu ibna cumar baan intaa kadamba u imid sidii baan weydiiyey fanahaani walam aati ibna cabaas ibna cabaas isaga umaana imaanin qaala faxadaanii abu sahba abu صaxbaase wuxuu ii sheegay أنه سأل بن عabاس رضي الله عنهma عnه srفiga inuu weydiiya بmka fakrhahu marka labadoodiba waa ka noqdeen markay xadiiii soo gaadhay waa ka noqdeen marka waa dhici jirtay صaxaabada ridوaan الlahi عalayhim mid kamida inuu اجtihaado marka kolkuu اجtihaadkiisa la noqoto uu dadka ufitiyoodo ama isaga uu ku dhaqmo marka kadambu hadduu nas nabiga alayh الsalaatu wasalaam uu ka soo gaaro sidaa ka duwano اجtihaadkiisa waa ka tegi jiray oo sunada u noqon jiray baabu lacni aakili riba wa mukilihi ninka ribada cuniyo ka cunsiiyaba naclada la nacladay can jaabirin radia allahu canhu qaala lacana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam aakila riba ribada qofka cuna yani qofka qaata wa mu'kilahu iyo qofka cun siiya siiya yani wa kaatibahu ka u qoray muxuu ahay wasiiqada u kala qoray wa shaahidayhi kii labadii maragga u ahayd wa qaala hum sawaa kulligood waa isku wada mid dembigooda waa isku wada mid lacnaddan waa iskula wada jiraan afartaasu nacladay marka nebigu alayh salaatu wasalaam baabu akhdi xalaal albayin wa tarki shubuhaat can الnucmaan bni bashiirin radia allahu canhuma qaal nucmaan baa wuxuu yidhi isaga oo amiir madiinati xems iyuu mimbarkeeda ku khudbeeyey radia allahu canhu madiinada ximse la yidhaaha masuuriya ku taalla iyuu xukumi jiro marka halkaasaana lagu dilo halkaasuu ku dhintay radia allahu canhu samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama yaquul waahwa nucmaanu biisbacayhi ilaa udunayhi labadiisa dhego farood buuna labadiisa dhagoodgeliyay kolkuu hadalkaa sheegayay isagoo marka tawkiid ka wada inuu hadalkaa maqlay nebiga alayh salatu slam rasuulka ilaahay baan ka maqlay buu ley intuu dhagaha gacanta farta saaray isaga oo leh ina alxalaala bayinu wa ina alxaraama bayin xalaashu waa caddahay xaraamtuna waa caddahay xalaashu waa caddaho wax alla wixii nas ku soo arooray xilligiisa marka waa xalaal bayin xaraamtuna waa sidoo kale wixii nas ku soo arooray waa xaraam wa baynahumaa dhexdoodana waxaa ah mushabbahaatun aw mushtabihaatun waxyaala marka isku dhehdheehan oo aan caddayn xaraamnimadoodana aan caddayn xalaalnimadoodana aan caddayn oo mansuus caleyhi aan ahayn laa yaclamuhuna aanu garanaynin xukunkooda aanu garanaynin kaiiru min annaas in badan oo dadka ka midihi ayna garanaynin laakiin qila min ahli lcilmi oo mutakhasisiinihi ay garan karaan oo ashbaahdooda uga qiyaasan karaan ashbaahdooda mansuusada ah mansuusa calayhi ah ay uga qiyaasan karaan ama maa fiiha min dararin aw nafcin iyo ay qiyaasi karaan oo muxu ahay nusuusta caamka ah ay ku tabarki karaan dad sidaas iyagu waa jiraan lakin dadka badankiisa ayna garanay faman ittaqa shubuhaat qofkii ka dhowrsada shubhaadka ka dhowrsada shubhaadku marka waa kuwii horta horena mushtabihaad uu yidhi weeyaan e, waxyaalahaas xunkoodu aanu waadixa ahayn ee ka dheeh galo qofkii ka dhowrsado iskaga taga istabra'a lidiinihi wa cirdih waa u beri noqday diintiisii iyo sharaftiisiiba waa u beri noqday xaggii diintiisa waa u beri noqday o dembi waa ka nabad galay sharaftiisiina u nabadgalay oo muxuaha sumca xun iyo hadal hayn xun iyo waa ka nabadgalay waman waqaca fi shubahaat qofkii shubhooyinka ku dhaca oo wixii uu shakiyaya xunkiisa u kala garan waayo kolba haddayna xaraam sariixa ahayn naga dhaafiidaha oo iskaga iska qaata waqaca fi lxaraam xaraamtana waa ku dhici doonaa waa ku dhici doona yani waa ku dhiiran doonaa siday muxuaha riwaayadka qaarkood ay caddeeyeen waman waqaca fi shubahaati yuushiku an yajsur yani an yajtari'a fi xaraami sarix takfiif bay qalbigiisa arrintaas ku beeri doontaayo wuxuu muxuu ahay aanu xaraam sariixa ku ogeynba sida isaga fudaydsanayo isaga fudaysanayo yuu hadhow xaaraamtii sariixayna fudaydsan doona iskaga dhici doona aabayeel la-aan buu muxuu ahay noqon doona hayru mubaali oo qof aan ixtiyaad samaynayninoo waxba xaaraam iyo xalaal ku kala aabayeelaynin yuu noqon doona laakiin qofka kolka horeba wixuu alla wuxuu shakayoo dhan ba iga haysoo dhaweynina yidhaaho kolka xaraamtii sariix ahayd isagu waa kasii fogaya kolka kaasu karaaci yarcaa xawla alxima qof xoololo joogo oo daajinaya seeraha dhinaciisa daajinayuu la mid yahay oo yidhaaha marka intaas seerahooda un baanu daynayaa mooye marka intaan inta odooda ka sokayso maxaa hadda goorta dambe marka kolkuu muddo badan nabadgalo nabadgalo waxba loo qabsan waaya goorta dambe seerihiina waa iska gelin doonaa yuushiku an yartaca fiihi wuxuu u dhow yahay inuu daaqo seeraha dhexdiisa u daajiyo alaa waina likulli melikin ximaa boqor weliba seeruu leeyahay boqorrada adduunka nin weliba seeruu samaystaa oo xoolihiisa uu gaar ahoo xoolaha dadweynaha aynan la daaqin alaa waina xima allahi maxaarimuhu ilaahay seerihiisuna waa waxyaaluhu xarimay ilaahay wuxuu xarimay yaa seerihiisii ah marka boqorrada seerahooda sidaan loogu soo dhawaanayn looga fogaado ee qofkii kusoo dhadhawaadaayo goor dambe inuu intuu galo markaa ciqaawo ay u mudanayo sidaasoo kale w seeraha ilahayna waa in laga fogaado alaa wina fi ljasadi mudca jirka waxaa ku jirta cad hiliba baa ku jira cad yaroo baa ku jira idaa salaxat salaxa aljasadu kulluh hadday iyadu hagaagto jirka oo dhan uu hagaagayo o dhan kulligood ay wada hagaagayaan dhagaha iyo indhaha iyo gacmaha iyo lugaha iyo carabka mid waliba uu hagaagayo wa idaa hadday xumaatana fasada aljasadu kulluhu jirkoo dhan uu xumaanayo xubnahoo dhan kulligooda ku wada dhaqaaqayaan alaa wahiya alqalbu waana qalbiga xubintaas ayb qalbiga marka in hagaajintiisa laga shaqeeyo ayuu xadiidkankadu adarka ugu guubaabinaya <clears throat> xadiidkankadu marka waxaa weeye waa xadiid aad iyo aada u qiimo badan oo xagga waraca iyo iyo ikhlaaska qalbiga la hagaajiyo labadaa mas'aladood buu aada iyo aada uga hadlayaa waa xadiidkan afarta xadiid ee abu daawuud radia allahu canhu uu yidhi qofka muslimka ah diintiisa waa ugu filan yihiin afartaa xadiid afartaa xadiidkuna hadduu qabsado diintiisa waa ugu filan yihiin kitaabkiisa sunankaa markuu alifay ayuu wuxuu yidhi kitaabkan oo dhan afar xadiid baa dadka kaga filaan lahayd afartaa xadiid qofkii qabsadaayo waa ku filan yahay diintiisa oo dhan wax alla wuxuu ka rabo dhan wuu filanya sida muxuu ahay sida xaq ahayd marka qofkii qabsada afartii xadiid midkood weeyaan rubuc lislaam baa marka la yidhaha xadiidka kale baabun man man istalafa shayئa faqaضىa khayra minhu wa khayrukum axsanukum qada'a qofkii shay intuu daynsada wixii uu daynsaday wax ka fiican bixiya iyo qofkaasoo ammaanta uu mutaya ma aha inuu horta hore uu daynta ku qaatay shaygan shay ka fiican inuu bixiyo isagaa maya goortii dambe markuu gudaayey wixii lagu lahaa wax ka wanaagsan isaguu guday min cindi nafsihi yani عن أbي هريرةa رضي الله عنه قاaل كاna لرaجuل عlى رasuuلi اللahi صلى الله عليه وسلم xq nin baa nin rasuulka ilahi xaq ku lahaa awr buu ka daynsaday nebiga عalيه الصلاaةu وaسلام faأغلظa lahu waa hadalku ku kululeeyey goortii dambe uu xaqiisii ka dalbanayay iyuu hadalkii ku kululeeyey fahma bihi أصxaabu النabiي صلى الله عليه وسلم waxaa ninkii ku hamiyey yani inay ciqaabaan ku hamiyey asxaabtii nebiga alayh salaatu wasalaam faqaala nabiyu sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yidhi ina lisaaxibi alxaqi maqaalan dacuuhu buu yidhi iska daaya qofka xaqa leh hadal bu iska leeyahay inuu si fiican wixii xaqiisa u dalbadaba u wanaagsan laakiin marka wixii hadal kululeh ka dhaca waa la dulqaadan karaa faqaala lahu markaasu wuxuu ku yidhi ishtaruu lahu sinan usoo iibiya da usoo yani neef da'diisii neefkii aan ka amaahanay oo da'diisii oo kale ah usoo iibiya faauuhu siiya faauuhu iyahu isaga siiya faqaaluu markaasay waxay yidhaaheen laa najidu ilaa sinan huwa khayru min sinihi da'diisii da' ka fiican mooyaane ma helayno mid kale suuqa ma joogo awrkiisii awr ka weynoo ka fiican mooyaane faqaala markaasuu yidhi ishtaruuhu lahu usoo iibiya oo faauuhu iyaahu siiya faina min khayrikum inta idinku ficil fiican waxaa ka mid a aw khayrakum bu ina khayrakum buu yidhi mise ina min khayrikum axsanukum qadaa'a kuwa idinku gudid fiican kuwa idinku xaq bixin fiican ee idinku dayn bixin fiican yaa idinku fiicane mxuahay awrkaa ka fiican sheegaysaan usoo iibiyo siiya marka qofku wixii lagu lahaa wax ka wanaagsan inuu siiyo se waa heli karaa laakiin kii deynta lahaayo wixii uu lahaa wax ka fiican isagu dalbada ma heli karo baabu nahyi can alxalif fi lbayc dhaarta lagu dhaarto iibka lagu dhaarto nahyiga la iska nahiyey can abi qataadata alanصaariyi radia allahu canhu annahu samica rasuula اllahi salى اllahu alay waslam yaquul iyaakum wakahrat alxalifi fi lbayc iska ilaaliya dhaarta badan muxuu ahay iibka ad ku dhaarataan dhaarta badan iska ilaaliya markaad fa inahu yunfiqu waa bixiyaa ama yunafiqu waa iibgeliyaa muxuu ahay badeecada waa iibgeliya badeecadu waa ku iibsataa uma yamxaqu haddana waa tirtiraa barakadeedu tirtiraa dadku waa kaa rumaysanaya wallahi inay intaa ka bixiya wallahi ina intaa la ii joogsado wallahi inay kanta kolkaad tidhaaho dadku waa kaa rumaysanaya sidii alaabtii waa kaaga iibsanayaan laakiin baraka ka heli maysado barakadeediiba alla ka qaadaya marka iska ilaaliya dhaantaa iska ilaaliya run un ka sheeg waxa aad iibinayso siduu yahay u sheeg qiimuhu joogo run ka sheeg qofkii ku qaata ha ku qaad qof kalena taasaa marka kugu barakoobaya wa ajrina markaad ka helaysaa weliba wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alay waslam halaaثun laa yukallimuhum allah walaa yanduru ilayhim walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim saddex alla lama hadlo qiyaamaha lama hadlo mana eego mana طaahiriyo oo mx dembiga kama dhaafo وlahم عadاaب أليم cadaab xanuun kulula waa leeyihiin saddexdaa fiiriya marka rajul عlى fضل maaء bاlfalaah ymnachu min ibni الsabiil nin biyo dheeraada oo baahidiisa ka dheeraada meel saxraa qafraa ku haysta ceel masalan xoolihiisi iyo ugu filan iyo beertiisi iyo ugu filan oo waliba ka dheeraada haysta u diidaya dadka musaafiriinta dadka musaafiriinta aan waraabinaynin ee oominaya kaasu marka ciqaabtaas weyn buu leeyahay ninkaas ayb warajulun baayaca rajulan nin nin doortay nin nin doortay sidii muxuu ahay mubaayacada marka dhinacii wax lagu dooranayay ba ahayd nin nin doortay oo nin madaxa doortay ama nin mumathil aho barlamaanki waxyaalahaas waxyaalahan la doorto doortay maya maya waa ka iibsi kararajula baayaca rajula silca nin ka iibsaday ka baayacay mxua nin badeecad ka iibsaday bacda alcasri casrka dabadiisa faxalafa allah ugu dhaartay billaahi allah ugu dhaartay laakhadaha bikada wa kada inuu intaa intaa ku qaatay intaa wallahi inaan waxaa kusoo iibsaday intaasumaan ka rabaa faydadaas yarta wa huwa calaa gayri dalika sidaasna aanay ahayn arrintuna sidaa ayna ahayn bacd alcasri marka bacd alcasri dhaartiisu marka waa sii daran tahay warajulu baayaca imaaman nin oo nin madaxa doortay laa yubaayicuha aan una dooranaynin ilaa lidunya adduunya mooyaane adduunyada faa'iida ka heshin mooyaane hadhow muxua shaqaha ku geeyo iyo wax lamida sidaas keli u dooranaya fain acطaahu iyaaha fain acطaahu minha hadduu adduunyadii wax ka siiyo ama xoola siiyo ama uu dhiibo jago uu dhiibo wafaa lahu waa u oofinayaa doorashadii uu doortay maxaa kama noqonayo wa in lam yucطihi minha haddaan wax ka siininna lam yafi lahu yani uma oofinayo waa ka noo waa ka mxuahay kalsoonidiisi waa kala noqonayaayo waa dicaayadaynayaayo kaasuu nin xun weeya bilaash weya nama masilayo oo ma waxaasuu dhahaya ayib marka qofkii qofk qofkuu dooranayo ama madaxtinimo u dooranayo haddiiba marka wax doorasho hukumani ay jirto ama uu masilnimo u dooranayo waa inuu danta guudka inuu ninka muslimiintu ninka kadu maslaxo u yahayo meeshantada uu ku haboon yahay inuu u dooranayo aligu nafci gaara ku yahay ma ahayn baabu bayci اlbaciiri waistinaai xumlaanihi awr la iibiyo oo gaadiidsigiisa in muddaha lagu isticmaalana laga soo reebto can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaal qazawtu maca rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahi baan la duulay fatalaaxaqa bii waa isoo gaadhay nebiga alayhi isalaatu wasalaam wacayiya wa taxtii naadixun lii qad acyaa walaa yakaadu yasiir taxtii hoosteedana yani waxaan fuushanaa naadixun lih awrka biyaha beerta lagu waraabiyo eh, mxua saani ah iyo naadix ba isagaa la waa kaynu soo marray awr baan watay buu leeyahay kay ah qad acyaa oo daalay walaa yakaadu aan u dhowan yasiiru inuu socdo awr aada u gaabinaya baan watay markaasuu nebigu gadaal iga soo gaadhay qaala faqaala lii markaasu wuxuu yidhi maa libaciirik awrkaaga muxuu leeyahay qaala qultu waxaan eh, idhi caliil yani waa jiran yahani qaala fatakallafa rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulki ilahi baa dib u joogsaday fazajarahu waa ku qayliyey wa dacaa lahu waana u duceeyey waana qodeeyey waa kaynu hadda horna soo maray kulna waa ku qodeeyey oo ku gujiyey waana u duceeyey marka waana ku qayliyey famaa zaala bayna yaday ibili qudaamaha yasiir ma aanu ka zuulin awrta ka wada horeeyo awrta o dhan uu ka horeeyo ducada nebiga aleyh isalaatu wasalaam iyo muxuahay hadalkiisa iyo eh, usha uu ku dhuftay iyo ilaahay barako uga dhigay qaala faqaala lii markaasu wuxuu yidhi kayfa taraa kayfa taraa baciiraka see ka warran awrkaaga marka hadda qaala qultu bikhayr waa wanaagsan yahay qad asaabathu barakatuka barakadaadii baa ku dhacday qaala afatabiicuniihi naga iibinaysaa fastaxyaytu waan xishooday inaan maydhaa baan ka xishooday walam yakun lanaa naadixun hayruhu awr kaloon beerta ku waraabinana ma anaan lahayn qaala faqultu nacam haabaan idhi fabictuhu iyaahu waan ka iibiyey calaa ana lii faqaara dahrihi dhabarkiisa jabsimihiisa inaan lehay yani inaan gaadiidsado gaadi u isii noqdo xataa abluga almadiina ilaan madiina ku gaadho waa halkan marka ula jeedada awrkii buu nebiga alayh salaatu salaam ka iibiyey uuqiyad buu kaga iibiyey markaasuu wuxuu shardistay inuu intaan jidka lagu sii jiro inuu sii gaadiidsado nebiguna alayh salatu salam waa ku yeelay marka shardiga noocaas oo kale ahu waa inuu marka waa bannaan yahay qaala faqultu lahu waxaan ku idhi yaa rasuula allah innii caruusun faاstأdantuhu aroos baan ahayoo marka inaan hore u taga baan ka idan dalbay nebigu alayه الsalaatu wasalaam adina lii waa ii idnay fataqadamtu الnaasa ilى اlmadiina dadkan madiina ugu horreeyey faاntahaytu falaqiyanii qaali abtigay baa ila kulmay fasa'alanii can اlbaciir awkiibuu i weydiiyey faأhbartuhu bima sanactu fiihi falaamanii fiihi waa igu canaan sida inaan iibiyey baan u sheegay markaasu i canaantay iibkana nebiga alayh salat slam inuu awrka ka qaato uma jeedin marka waa soo waa soo socda marka xaaladii awrkii lacagtii waa isku dari doonaa nebiga alayh salatu wasalaam qaala waqad kaana rasuulu llahi sala allahu alay wasalam qaala lii nebiga wuxuu igu yidhi xiina istaadantuhu markaan ka idan dalbay wuxuu i yidhi maa tazawajta bikran am tayiba maxaad guursatay magaroo mise gabadh faqultu tazawajtu hayiba qaal afalaa tazawajta bikran tulaacibuka wa tulaacibuha faqultu lahu ya rasuula allah ina twufiya waalidii aw istushhida aabbahay waa dhintaan dhimse aabbahay waa la dilaan idhi walii akhawaatun siqaar walaala gabdhaho yaryara waa leh sagaal ama toddoba fakarihtu an atazawaja ilayhina milahuna falaa tu'adibhuna mid iyadoo oo kale ohaa waxba ku dhaamin aan adbin karin oon dhaqaalin karin walaa taquumu calayhina aan maamuli karayn inaan la guursado waan karahaystay fatزawجtu hayiba تqumu عalayhina wتؤdibuhuna qala falama qadima rasuulu الlahi slى الlahu عalيh waslm اmadinة غadawtu ilayhi bاlbaciir awrkii baan kula soo ka lahay faأcطaanii hamanahu lacagtiisiibuu isiiyey waraddahu calaya isagiina waa iso celiyey awrkaageena qaado inaan awrkaaga kaa qaato mar rabina lacagtiina waa siiyey ilwadci min addayn rididda daynta wax laga rido qofkii dayn lagu lahaa inuu wax ka rido can kacbi bni maliki radia allahu canhu annahu taqaada bna abi xadrad daynan kana lahu calayhi nin saxaabiga cabdullahi bni abi xadrad la yidhaaho ayuu wuxuu ka dalbaday kacb ibni malik inuu u gudo dayn uu ku lahaa calaa cahdi rasuuli llahi sala alla alay slam fi lmasjidi masjidka dhexdiisa fairtafacad aswaatuhuma waa isku qayliyaan codkoodii baa kor u midna wuxuu leeyahay daytayda siin midna wuxuu leeyahay wardiga mxu wax iga rid ama mxuu ahaay ama muddada ii dheere xataa samicahumaa rasul xataa samicahaa rasuulu llahi sala allahu alay slam ilaa rasuulkiina aswaabdooduu ka maqlay wa huwa fii beyti isagoo gurigiisa jooga beyti umi salama jooga fakharaja ilayhimaa rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulkii ilaahay baa usoo baxay xataa kashafa sijfa xujratihi yani sitaara xujratihi ilaa daahii qolkiisa wuu fayday nebigu alayh salaatu wasalaam wanaadaa kacba bna malik buu u dhawaaqay faqaala ya kacb faqaala labayka ya rasuula allah faashaara ilayhi biyadihi an dac ashatra min dalika nuska rid wuu u ishaaray qaala kacbun qad facaltu ya rasuula allah waan yeelay faqaala rasuulu lahi sala la alay sl rsulka ilah baa wuxuu yidhi qum faqdihi kaco u gud marka baabun fi maslaxo weeyaan marka in la kala dhex galo labadii qofa sidaas oo kale isu haysato sidaas oo kale loo kala sulxo waa jaa'iz marka qofkii deenkii uu lahaa inuu qaar ka tanaasulo wax ka rido waa heli karaa marka baabun fi fii madli اlganiyi ظulm wاlxawaala xawaalada daynta qof kale lagu xawaaleeyo can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اlه alay slam qaal maطlu اlganiyi ظulmun maطligu waa meermeerinta nay lwaajidi baa riwaayo kalena tidhaha qofka muxuu ahay xoole qof maal leh meermeerintii uu qofkii deynta ku lahaa meermeeriyo oo ka dhundhuunto oo hadba muddo beena u qabtaayo waa dulmi ayib laakiin qofkaan marka haysanin hani aan ahayne faqiira marka isagu inuu macduur yahay weeyaan hadduu ka dhabtaha anu waxba ku bixiy aan heli karin oo yidhaaho muddadii wax kale igu dar intii kuma bixin karo waxba waa soo waay laakiin qof maal laho isagu wuxuu iska bixin kara inuu qofkii u beerbeeriyo muddo beerbeenihi u qabto isagu dulmi weeyaan wa idaa utbica axadukum midkiin haddii la raacsiiyo yani lagu xawaaleeyo calaa malii'in qof maal leh haddii lagu xawilo falyatbac ha raaco xawaaladu marka macnaheedu waxaa weeya inuu qof qof dayn ku leeyahay kaa deynta lagu leeyahay ku kale sadexaad isaguna dayn kusii leeyahay oo marka qofkii isaga daynta ku lahaa uu yidhaha ah intaad igu leedahay in leeg baan hebel ku leeyahay isagaaku waxa wile ka qaado taasaa xawaalo la yidhaahaa marka qofkii sidaas kale loo xawilo oo qofkaa lagu xawilayna qof maalle uu yahay waa maxaa ha aqbalo weyan wayuuna ka baqin marka inuu hadhowkaas arrimu meelmeriy hadduu meelmeriya ilan dulmi weeyaan wuu dacwaysan karaa kolkaas baabun fii indaari lmucsiri watajaawuz korashada la korto qofka mucsirka ah aydahan deyntiis ka bixin karin in la korto iyo muxuu ahay in loo takfiifiyo oo wax laga rido ama muxuu ahay wixii liita uu keenay xaqiisii aan xaqaaga aan oofinaynin aad iska qaadato oo markaad saamix aad u kala dhaqanto عن xudayfةa radي الlه عanه عن النabiي slى الlه عlيه وsلم أna rajula maata fadakla الجannة nin baa dhintay oo jannada galay faqiila lahu waxaa lagu yidhi maa kunta tacmal maxaad samayn jirtay qaala faima dakara wa dukir inuu isagu xusuustay iyo in la xusuusiyo midkood bay ahayd faqaala markaasu wuxuu yidhi innii kuntu ubaayicu nnaas dadkan muxuu ahay la baayactami jiray wax ka iibsan jiray fa kuntu undiru lmucsir qofka mucsirkaa ah waan sugi jiray oo maanan qabsan jirin ilaa isagoo wax ka helaan sugi jiray wa eh, fi sikka yani fi naqd aw fi naqd labadan waa isku macno waan iska dhaafi jiray oo yani iskumaana shadidi jirin xagga lacagtana oo muxuu ahay intaan intay madhanna waa ka yartahay iyo waxma dhihi jirin markii hadduu wixii aan kulahaa wax ku dhadhow i keeno waa iska tajaawusi jiray kuntu undiru lmucsira qofka mucsirka qofka caydhaha baan sugi jiray ka sugi jiray deynkaan kulahaa wa atajawazu ama atajaawazu labadana waa isla macno fi suka yani fi naqdi lacagtana waa iska tafiifsan jiray aw fi naqdi labada lafdiskood labadina waa isku macno fagufira lahu waa loo dembi dhaafay qaala abu mascuud wa ana samictuhu min rasuuli llahi sala allahu alay wasalam markuu xudayfa hadalkaa sheegay ba abu mascuud isna la joogay buu yidhi ana sidaas kalean ka maqlay nebiga alayh isalaatu wasalaam marka ninkaas mucaamalo wanaagiisaasaa ilah ugu dambi dhaafay wax kale oo khayrahoo kale ma aanu samaynin ninkaas wax kale oo khayrahoo kale ma aanu samaynin intaa kaliya ilah ugu dambi dhaafay wax kaloo khayra waa laga waayay malaa'igtii markay xisaabaysay taasaa marka ilahay ugu dambi dhaafay وعn cabdاللahi بn abi qتاadةa أna aba qتاadةa radي الlه عanه طلba غarيma lah fatawاarىa canhu ثuma wajadahu abu qataada alanصari radي الlahu canhu yaa nin hariim yani hadda waxaa laga wadaa madiinki kii daynta lagu lahaa len daa'inka iyo madiinka labadaba hariim baa la yidhaha abu qataada nin uu dayn ku lahaa raadsaday ninkii baa ka dhuuntay markaasu haddana mar labaad la kulmay waa helay ninkii faqaala markaasu wuxuu hi inii mucsir mucsir waxaan kaaga dhuntay mucsir baana ayb weliba riwaaya kale waxay sheegtaa ninkaasu gurigu ku dhuumanayo qataada markaasuu dareemo markaasuu yidhi soo bax waan ka ogahay inaad guriga ku jirtay markuu soo baxay bu maxaad iska kayqarinaysa markaasu inii mucsir qaala markaasu allahi marku ba waa dhaarinaya qaala allahi alla weeyaan waa dhaaranaya waa u dhaartay waa u dhaartay marka inuu mucsir yahay qaala fa inii samictu rasuula اllahi salى اllahu alay slam yaquul rasuulkii ilaah baan maqlay isagoo oo leh man sarahu an yunjiyahu allahu min kurabi ywmi اlqiyaama qofkii ay ka farxin lahayd ku farxi lahaa inuu ilaahay kurbada qiyaamaha ka nabadgeliyo falyunafis can mucsirin aw yadac canhu ha u takfiifiyo qof mucsira ha u takfiifiyo ama wax ka rida buyi ayb qofkii mucsirka ama ha u takfiifiyo oo muddada u dheereeyo waxay noqotaba ha u takfiifiyo oo muddada ha u waasiciyo aw yadac canhu ama wax ha ka rido saas markaasuu warqaddii intuu tirtiray uu yihi markaad doonto un iska keen warqaddii kala qortayna tirtiro markaasuu markaad hesha un iska keen oo ku qabsada baabu man adraka maalahu bicaynihi cinda muflis qofka mufliska marka waxaa qofka cayroobaya daynta ay maalkiisa ka badatay yaa muflis la yidhaahaa marka qofkaasu dadkii wax daymiyey qofkii shaygii uu daymiyey naftiisii uu baaqi yahay isagu quramada kale lamid ma ahe shaygaas gaar buu isagu xaq ugu leeyahay shaygiisi isagu waa qaadanaya kolkii maalkiisi laxaraashaya dadkii loo qaybinayo qofkii shaygii uu daymiyey naftiisii uu joogo isagu isaga xaq isagu waa qaadanaya qofkii shaygii uu isagu deemiyey aanu jooginoo cayntiisii ayna baaqi ahaynna waa sima yihiino marka maalkii way qaybsanaya calaa qadri xisasin ay u qaybsanaysa u kala lahaayeen can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allau alay slam qaala idaa aflasa arajulu nin hadduu caydhoobo oo diintii uu ka caydhoobo fawajada arajulu nin uu helo nin qurama daa'iniintii ka mida yani uu helo cindahu qofkaas mufliska agtiisa silcatahu badeecadiisii uu ka helo eh, bicaynaha nafteedii fahuwa axaqu biha isagaa ku ayb haddiiduna neefka shayga cayntiisa aanu baaqi ahaynse wahuwa uswat lquramaa dadkii loo qaybinaya maalkiisaasoo nisbada say ukala ukala badnaayeen baa lagu kala badinayaa intii mxuaha rubcu lahaana rubculmaal baa la siinaya qofkii thumunlaha thumunmaal qof u intay lahaayeen lakin qofkii cayntiisii ay baaqi tahay waa loo soo saaraya isaga baabun baabu lbayci wاrahn an caaishaةa radi allahu anha عن عائشةa رضي الله عنها أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم اشhtarىa min yahuudiyi طعاama إلى أجل nin yahuudiya abu shaxmi la ydhaaho uu ka iibsaday nebiga عalيه الصلاaةu وaسلام طعاam ahlkiisa uga iibsaday إلى أجل mudة warahanahu dircan lahu min xadiid wuxuuna fahmaday nabigu alayh salatu waslaam ugu dhiibay diracu uu lahaayo bir ahaa buu nabigu alayh salaatu wasalaam silaaxiisiibuu markaa fahmay nabigu alayh salatu wasalaam ayb xadiidkankadu marka waxaa weeyaan axaadiidta axkaamta qur-aanka ku sugnaatay midka dheeraada mxu e, sugtay weeyaan ilan rahanta muxuu ahaaye ilah qur-aanka wuxuu ku sheegay kolka safarka leeyaan buu sheegay in kuntum calaa safarin walam tajiduu kaatiban farihaanu maqbuuda kolkaas u sheegay keliyadiis qur-aanku haddaad musaafiriin tihiin oo muxuu ahay wax idin kala qora aada weydaan rahan kala qaata buu leey marka xadiidkana wuxuu faa'iideynayaa inayna taasi shardi ahayn oo rahmaddu aanay safarka keliya ku khaas ahayn ee qofka muqiimka ana muxuu ahay rahmadda u banaan tahay oo nebiga salatu isagoo muqiimo madiina jooga ayuu ninkaa yahuudiga ah marka gaalada in lala mucaamaloodo wax ka iibsi iyo mxuu ahaaye wax iibin iyo wax gadaynsi iyo loola mucaamalaado inay bannaan tahay in eh, hubka in mxuu ahaaye eh, la rahmaayo eh, gaalada in la rahmaayo inayna ku dagaalamaynin oo mxuu ahaaye muslimiin wax ku yeelayn haddii la ogyahay wey ayb laakiin haddii la ogyahay inay muslimiin wax ku yeelayaan in hub laga iibiyo iyo in la maxaa hub lagu tabaruco hub la siiyo iyo iyaguma le ma ma banaana xaraam weeyaan baabu salaf fi thimaar salafka marka waxaa weeyaan salaf iyo salam labadaba waa la yidhaaha marka waa in muxuu ahaye shay mawsuuf ahoo la sifeeyey oo kolkaa qof gacantiisa aan ku jirin in laga iibsado weeyaan ayb can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal qadima الnabiyu salى اllahu alay slam almadina nebigu madiinuu yimid wahum yuslifuuna fi thimaar asanata wasanatayn iyaga oo midhaha marka kala iibsada oo iib muqadam ah u kala iibsada hal sana iyo laba sano iyo bayculmucaawamadii aynu xadiidkii jaabir kusoo marray weeyaan fa qaala markaasu wuxuu yidhi man aslafa qofkii wax muxuu ahaye eh, amaahinayaayo eh, iib muqadama ka iibsanayaayo fii hamarin midho falyuslif fii kaylin macluum wa wasnin macluum ilaa ajalin macluum beeg la yaqaano iyo miisaan la yaqaano oo go-an iyo waqti go'an marka sano iyo sanateyn iyaba dheerteeda wax ka baxan hal sana kaa iibiya ama laba sana kaa iibiya iyay kukala iibsan jireen taas waa tuu nebigu alayh isalaatu wasalaam uu reebay marka midda uu banaynayaa waxaa weeyaan inuu yidhaaho intaasoo kintaal intaasoo boqon kintaal toban kun oo kintaal ayaan kaa iibiyey oo waktigaa aan keenay sifadooda sidaa ay tahay oo beris noocaasa oo la sifeeyey oo laakiin isaga deyn ku ah oona odhanayka beertayda waxay ka bixi doonaan intaa kaasin maya wax dayn ku aho isagu meel kasta ha ka keenee waqtiga ku keenayo oo muxuu ahay sida hadda wata wax lagu kala iibsada sharikaadka soo istiiraaday iyo kuwa soo soo waaritay iyo waxyaalahaas ay ku kala iibsadaane sharikadii lagu heshinaya intaasoo tan oo deris noocaasa ah marka inay waqtiga ku keento kaasoo kale w salaf weeyaan isagu sax weeyaan sharikadaasa ah marka iyadu dayn uu ku yahay iyadu keenaysa kolka ama bakaradeeda ha ugu jiro meelo kale iyaduna ha ka keensato markaas waxaa weeyaan طacaam noocaas oo kale oo qadarkiisana la sheegay noociisana la sheegay oo la tilmaamay oo dayn ku ah oo waktigaa go-an ku keenayo in lagu iibsado baabun fi shufca shufcada waxaa la yidhaha min ashafci baa laga keena shafcigana labadii shay iyo wixii lamida tira isku buuxdaa la yidhaha marka shufcadana macnaheedu waxaa weeyaan qof laba qof oo wax wada lahaa midkood qaybtiisa iibiyo kii kale ee lalahaayo qiimihii lagu iibiyo intuu iska bixiyo shaygu isku wada darsanayo taasaa shufca la yidhaahaa taasuna marka caqaarta unbay ku kaas tahay caqaarta guryaha iyo dhulka iyo reeraha iyo waxyaalahaasay ku kaas tahay laba qofoo guri isla lahaa oo milki mushaaca isla lahaa muxuu ahaay ayna u kala xadaysneyn guriba isla lahaayeenoo midba nus uu maalan leeyahay mid hadduu marka qaybtiisii iibiyo qof kale ka iibiyo kii kale ee lalahaa qaybtaa qiimaheedii ninkii laga iibiyey intuu u celiyo u guriga iskula wareegaya taasaa shufca la yidhaaha can jaabirin radia allahu canhu qaala qadaa rasuul llahi sal allahu alay waslama bishufca rasuulka ilaahay shufcu xukumay fii kulli shirkatin wixii la wadaago oo dhan lam tuqasam aan la qaybinin waa inaan u qaybsan waa isla leeyihin guriga u leeyihin haddii u kala qaybsan yahay oo marka qofna baartadaas uu leeyahay qofna baartadaas uu leeyahay oo kala duwan yihiinoo marka qof waliba markaas albaabkiisu gaar uu yahay oo qaybtiisu gaara u tahay kaas iyagu sharakat waxaa la yidhaahaa eh, muxuaha shufcat uljiwaar baa la yidhaahaayo kaas maya ma banaana isagu kaas shufca ma fii kulli maa lam tuqa eh, eh, ah, fii kulli shirkatin lam tuqasam wixii sharika lehe leeyahaye aan la kala qaybsanin aw xaa'iطin ama bustaan ah laa yaxilu lahu ma banaana an yabiicahu inuu iibiyo xataa yu'dina shariikahu ilaa qofkii shariik ehla lahaa uu ogeysiiyo war waa iibinayaa qaybtayda ma iga iibsanaysaa waynu inuu horta yidhaaho in shaaa akhada wain shaaa tarak hadduu doona ha qaato hadduu doonana ha iska daayo faidaa baaca hadduu iibiyo isagoo aan ogeysiinin walam yu'dinu aanu ogeysiininna fa huwa axaqu bihi saa ku xaqla inuu la soo wareego yidhaaho marka qofkan kada kolkuu rabay inuu iibiyo waayo waajibkiisu waxaa weeyaan inuu qofkaas ogeysiiyo oo yidhaaho mxuaha guriga qaybta aan ku lahaan waa iska iibinaya haddaad iibsanayso iskula wareegtide qaado hadduuse uuna yeelin uu ka qariyo oo qof kale ka iibiyo kiiba marka xaq u leh inuu iskula soo wareego oo intuu qiimihiisa iska bixiyo ninka kada la siiyo iskulaso laakiin bisharti waa inaanu yahay waxaan qaybsanayn waxaan qaybsanayn waa kii muxuaha riwaayadii kale ahayd faidaa waqacat alxuduudu wasurifat اطuruq falaa shufca hadday muxuahay ay kala xadaysan yihiin oo nin walba milkigiisu uu u xadaysan yahay oo seere ay kala leeyihiin oo mid walbaba albaab gaara uu leeyahay qaybtiisa iyagu marka maya shufca male baabun baabu garzi اlkhashb fi jidaari اljaar عن أbي هريرة رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم qاaل laa ymنع أxadكم jaarahu an yغriza khashبة fي jidaarihi midkiinna yaanu u diidin deriskiisa yaanu u diidin inuu mxuah ku talaal ku qabto ku qotonsado qori jidaarkiisa guryaha carshaanta ee isku dhegan ee isku dhodhow midkood markii sakfi la saarayo muxuu ahay sakfigaas qoryaha lagu gudbaayo ee sakfigaa qabanaysa daraftaadu waa inay ka baxdo marka derbigan kada ay dhaafto marka inay qofka kale ee dariska ku degan jidaarkiisa inay gaadha mooyaan si kale marka uma suuroobayso guryaha mm, aada isugu dhadhow meelaha tuulooyinka iyo mise siday dadka berigii hore guryaha u dhisan jireen iyo cashaan bay iska ahayd isku wada dhegdhegan markayaanu ninkaas kale u diidan oo odhan ha iga soo dhaweyn qorigaaga qoryahaaga yaana derbigayga iga taabanin yaanu dhihin gurigayga yaana taabanin yaanu dhihin ha u daayo qoryihiisa marka ninkaa kale qoryahaas u tirar ka ahee u xajinaya safka u xajinaya derbigiisa inuu ku qabsado oo derbigiisa u afka u saarto yaanu u diidin ayb saasuu nebigu alayh salaatu wasalaam yii abu hurayra marka kolkuu xadiidkaas sheegay u arkaya dadkii oo aan xadiidkaas aan ku farxaynin oo madaxa ka meermerin hoos uga foorsanayo qaala raawiga baa wuxuu yihi uma yaquulu abu hurayra abu hurayra wuxuu dhihi jiray maa lii araakum canhaa mucridiin maxaa igu wacan waxaan idin arkaya inaad ka jeedaane inaad ka jeedaan baan arkaya sunadaas nebiga alayh isalaatu wasalaam oo aydan mxuaha usoo jeedin oo aydan ku camalfalaynin dabaqaynin baan idin arkayaay wallahi la armiyanna biha bayna aktaafikum wallahi inaan ku tuurayaa garbihiina ku dhex tuurayaa tan uu sheegaya marka laarmiyanna biha damiirkaasu inuu sunnadaas u noqonaya uu sheegaya nebiga alay slam uu ka sheegay waa suurowdaa oo sunnada anigu dushaan idinka saarayaayo waan mxu ahay waan eh, mas-uuliyadeeda idinkaan idin raacinaya anigu idinka qarin waa idin sheegayaa uu ka wado iyo inuu ka damiirku uba noqonaya khashabada laarmiyanna biha yani bilkhashaba bayna aktaafikum garabkaan idinka saaraya dirqi baan idinku qaadsiinayaa uu ka wado oo yani haddii la ii keeno laba qofoo sidaas oo kale ah qasab baan kaga dhigayaa oo kii guriga jaarka u ahaa inuu u ogolaadaan ku qasbaayaa sidaa leeya marka abu hurayra kolka hadalka uu leeyahay uu yahay markuu eh, naa'ib can marwan uu ahaan jiray oo fii imaarat almadiina kolkolbu ilaa naa'ib ka noqon jiro oo xaakim mu'aqat madiina u ahaan jiray marka diri waan idinka idinku fulinaya waan idinku xukumaya uu ka wada baabu man dalma min alardi shibran duwiqa min sabci aradiin qofkii dhul ka booliya ka dhaca hal taaka ah ee qoorta loo surayo taakadii oo toddobada dhul oo laisku bixiyey toddobada dhul oo midkii walbaba qaradiisa ilaahuna ogyahay shan boqol oo sannadood masiiradood bay dhulkiiba qaradiisa dhulkiiba midkii walba aad buu qaradiisa ay u weyn tahay ayb can curwata bni zubayri radia allahu canhu ana arwa binta awsin haweenay arwa binta aws la yidhaaha faidacad waxay ku sheegatay calaa saciid bni zaydin radia allahu canhu saciid bni zayd bni camr bni nufayl axad alcashara mubashiriina biljanna bay waxay u sheegatay annahu akhada shay-an min ardihaa dhulkeedii inuu wax ka goostay marwaan bay ku dacweysay xaakim almadiina ah oo dhulkeedii buu qaariga goostay bay ku tiri fakhaasamatu ilaa marwaana bni lxakam marwan ibni xakam bay kula dooday faqaala saciid saciid baa wuxuu yidhi ana kuntu aakudu min ardihaa shayئa bacda aladii samictu min rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam ma anaa dhulkeeda wax ka qaadanaya aniga oo rasuulka ilaahay hadal ka maqlay ka dambow rasuulka ilahay hadalkan ka maqlay ka dambow miyaan dhulkeeda wax ka goosanaya qaala markaasuu marwaan yidhi wama samicta min rasuuli اllahi salى اllahu alay wasalam qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alay slam yaquul man akhada shibra min alardi dulman qofkii taaka dhul a dulmi ku qaata dhulkaasu marka ama laba boosyaha boosaska isku xiga ee magaalooyinka ha ahaado la dhisto ama beera ha ahaadeen waxay noqdaanba taaka dhul a qofkii booliyaayo tuwiqahu waa loo qoorgeliya qoortaa loo geliyaa min sabci aradiin toddoba dhul isagoo ka kooban ayaa qoorta loo geliyaa ilaan ardadantada qofkii meel ku leh ilaa aakhiri ardi ardada meesha ugu hoosaysa dushantada keliun maaha inuu leeyahy wax alla wixii ku jira ee macaadin iyo waxay ku jira oo dhan ba isagaa isla leh ilaa aakhiri ardi laga gaadho ilaa dhulka kale kusii xiga ilaa toddobada dhulbaba isaga intii isla leh marka muxuaha taakadii oo toddobada dhuloo laisku soo gooyey ah baa qoorta loo sulayaa fa qaala lahu marwan marwan baa wuxuu ku yidhi لا أسألك bayinatan بعد haada hadalkaa ka danba u marag ku weydiin maayo kol baad hadalka nebiga alay sla sl ka maqashay marag ku weydiin maayo iyadaa been sheegaysa fa qaala markaasuu yidhi saciid baa wuxuu yidhi saciid baa marka habaaramaya allaahumma in kaanat kaadibatan faacmi basarahaa waqtulhaa fii ardihaa ilaahu hadday been sheegayso cinda tir oo dhulkeedana ku dil dhulkeeda sababtay curwa wuxuu yidhi xadiidka warinaya wuxuu yidhi famaa maatad ma ayna dhimanin xataa dahaba basaruhaa ilaa indhaheedu muxuah ay ka tageen ilaa indha beeshay iyadoo indhalo oo derbiyada taataabanaysa oo leh asaabatnii dacwatu saciid baan arkay buu leeyahay curwa saciid habaarkiisii baa igu dhacayda ku haysa oo derbiyada qabsanaysa ayb marka midii kala hadhay uma baynamaa hiya tamshii fii ardihaa dhulkeeda iyadoo dhex socota oo indhala id waqacat fii xufratin famaatat god bay ku dhacday bohol ama ceel bay abi waqaasna ninkii kale ee dulmiyaas ee beenta ka sheegay isagana waad garanaysaan ee odhan jiray muxuaha ninkaan sacdii si fiican wax xukumo oo kidaa weeyaano sacdii marka isna habaaray uu yidhi hadduu ninkaasu been sheegaya ilaahu cumrigiisa dheere oo faqrigiisa dheere oo cariqhu lilfitan isna sidii kale ku dhacday dacwaة اlmaظluum weeyaan marka ilaah waa aqbalaa weliba dacwaة اlmaظluum الصaalix saxaabigaas jaliilka ah dulmidaha weynaydaas mxu meel kaga dhacday madluum buu ahay marka dacwadiisa ilah waa ka aqbal baabun qofka sidaas oo kale marka la dulmiyo keliya u banaan tahay marka abaaranka sidaas oo kalihi qofka madluumka ah isagu marka waa u banaan yahay inuu sidaas oo kale uu yaabo laa yuxib اllahu اljahra bisuءi min alqowli ila man ulm markaasoo kale madluum weeyaan lakin qof aan idigu waxba ku yeelin ku dulmiyin ama muslimiinta qofkii aalim ahe muslimiinta dulmiyayaan inaad habaarto ilahay muslimiinta inu ka qabto oo ilahay mxua dulmigiisa muslimiinta ka qabto xaq waa u leedahay lakin qof kale inaad iska nacdo iska habaarto ma baabun ida اkhtulifa fi طariiq jucila carduhu sabcata adruc haddii jidka laysku khilaafo oo muxuu ahay jidkii baad soo gashay oo booskaagan kadu hore u soo baxsan yaho jidkii baad soo gashay iyo maana soo gelin la isku khilaafo muxuu ahayey nebigu alayh salaatu wasalaam xadgu u gooyey jidka badalkiisa waa in toddoba dhudhin laga dhigo marka toddoba dhudhin waxay aan ka badnayn toddoba dhudhin haddii uu ka yaraado waa in markaa muxuu ahayey qofkaas uu soo galay intaas laga jebiyo hadduu toddoba dhudhin ka badan yahayse waa inaan waxba laga jebiyo waa jidadkii marka yaryaraayee meelaha tuulooyinka iyo meelo aan gawaari iyo waxaas ayna maraynina weeyaan marka haddii kale marka waxaa weye wixii eh, jidadka magaalooyinka dhexdooda ay baabuuradii iyo tareenadii iyo meelahay marayaan hadba marka sidii muxuaha dantu ay keento ee loo maleeyo inay eh, sidaas la-aanteed aanay socodku ku hagaagaynin ayaa laga dhigaya waxba toddobadii nebiga alay sala slam uu gooyey duruuftii iyo bii'adii kolkaad joogtayba ahay taasu can eh, abi hurayrata radia allahu canhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إda اkhtaصمtm في الطريق إida اkhتلفتm في الطريق jidka haddaad isku خلافتان جعل عرضه بل عيسى laga dhigayaa سبعaةa adruع toddoba dhudhun kitaaب الmuزaaracة المزارعة macneedu waxaa weeyaan in dhulka qof uu leeyahay qofna shaqada uu leeyahay oo dhulkan kada inuu beero mxu ahay lagula heshiiyo isagana ajri la siiyo ujro la siiyo kaasaa musaaraca la yidhaaha baabu nahyi can kiraa'i alardi dhulka kirayntiisa nahyiga layska nahiyey kirada marka layska nahiyinaya waxaa weeyaan waa in iyadaa wax ka baxaya lagu kireeyo iyada wax ka baxaya in lagu kireeyo kaas weeyaan waxa layska nahiyey can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alay slam qaala man kaanat lahu ardun qofkii dhul leh falyazrachaa ha beerto aw liyuzricha ha beersiiya akhaahu walaalkii yani walaalkii ha caareeya oo adigu beeraha yidhaaho walaa yukriha yaanuse ijaarin yaanu ijaarin yaanu ijaarintaas marka waxaa loola jeedo xadiidka dambe soo soctaa ayaa sharxaysa qofkay dhul leehay dhulkiisa ama isagoo ha beerto ama walaalkiisa ha caareeyo yaanuse ka ijaarin qofna yaanu ka ijaarin ayb baabu kiraa'i lardi can raafic bni khadiija radia allahu canhu qaal kunaa nuxaaqilu larda dhulkan muxuu ahay muxaaqalada marka waa tii eh, xadiidkii jaabirna waynu kusoo soo marraan u malaynayaa tii ay eh, muxaaha tii xadiidkii jaabir aynu ku soo marray ee midhaha geedka saaran iyo ki hore oo laisku iibiye aha ma aha hadda muxaaqaladan waa mid iyadu ku saabsan eh, muxuu ahay dhulka kirayntiisa ku saabsan dhulka dhulkan kirayn jiray buu ka wadaayo dhulka nin baan intaan ka ijaaraan odhan jiray waxaa intaana adigu beero intaana aniga ii ber wax sidaasaan odhan jiray calaa cahdi rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam fanakriha waxaan ku ijaari jiray bihuluثi wاrubuci bihuluثi wاrubuci wاطacaami اlmusamaa rubuc iyo hulu yani waxa ka bixi doona hulukii iyo rubucii waa ku ijaari jiray طacaam mucayan oo musamaana waa ku ijaari jiro muxuu ahay beertaada beerteeda adigu qodo oo toban kintaal oo muxuu ahay kugu leeyahay ijra iga siinaysaa taasna waa ku ijaari jiray ayb marka midantada dambe ee hulu iyo rubuciyo lagu ijaarayo waa midii xadiidkii jaabir aynu kusoo marray mukhaabaro u ku magacaabo mukhaabaro mukhaabare iyo muxaaqalatan uu ku sheegayo hadda raafic ibnu khadiij iyo mukhaabaradii jaabir aynu kusoo marray baa isla mid ah fajaa'anaa maalin buu noo yimid rajulu min cumuumatii nin adeeraday ka mida baa noo yimid faqaala markaasuu yihi nahaanaa rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu naga naahiyey can amrin kaana lanaa naafican amarna naafici jiray buu nabiga naga reebay calayhi salaatu wasalaam raafic ibnu duhayr baa ninkaa la odhan jiro raafic ibni khadiijka kada adeerkiisu ahaa arrin aan ku intifaaci jiray yuu nabigu naga reebay wa tawaaciyat llahi wa rasuulihi ilaahiyo rasuulkiisa daacadoodaana anfacu lanaa nooga nafci badan nahaanaa wuxuu naga reebay an nuxaaqila bilardi dhulka inaan ijaaro fanukriyahaa aan ku ijaaro bihuluثi warubuc huluث iyo rubci kasoo baxayay waطacaami اlmusamaa cunto la magacaabay oo waxa kasoo bixi doona yani inaan ku ijaaro ayuu naga reebay laakiin طacaam musama oo dayn ku ah madmuun ah isaga kama reebin ama lacag lagu ijaaro wa wa amara raba alardi qofka dhulkale wuxuu faray an yazracahaa aw yusricahaa inuu isagu beerto ama qof kale beersiiyo adugu beera yidhaaho wa kariha kira'ahaa wuxuu nacay nebigu alayhi salaatu wasalaam ijaarkeedu nacay wamaa siwaa daalika iyo sidaas oo kale ah uu nebigu nacay marka ijaarka axaadiidta soo socota aynu gaadhno marka baabu kiraa'i alardi bidahabi waalwaric in dahab iyo fidal dhulkii lagu ijaaro can xandalata bni qaysin alansaariy qaala sa'ltu raafica bna khadiija radia allahu canhu can kiraa'i alardi bidahabi walwariq raafic bna khadiij ayaan waxaan weydiiyey wiilka in lagu ijaari karo lacag in lagu ijaari karo dahab iyo fida faqaala laa ba'sa bih dhib male inamaa kana annaasu yu'aajiruuna waxay dadku ku kala ijaaran jireen cala ahdi rasuuli llahi sala allahu alay wasalam cala almaadiyaanaat wa aqbaali aljadaawil wa ashyaa min azarci maadiyaanaat marka maadiyaan waxaa la yidhaahaa annahru lkabiir webiga weyn yaa la yidhaahaa aqbaal اjadaawilna n waxaa laga wadanaa ruus اjadaawil aljadaawil waa jamcu jadwal jadwalkuna marka waxaa weeyaan waa keliga yar ee lasoo jeexe biyaha darka laga waraabiya jadwal la yidhaahaa aqbaashoodana waxaa laga wadaa yani madaxooda bidaayadooda laga wadaa marka taa macnaheedu waxaa weeyaan waxay odhan jireen dhulkay qofka intay ka ijaaraan bay waxay odhan jireen meeshaas webiga dhinaciisa ana aniga ii beer halkaa keliga qaarkiisaa hore ee keliga xagga laga soo jeexay intiisaa hore hadii goor iyadu biyaha helaysa intaana aniga ii beer adiguna inta kale beero inta kale biyaha ka fogna qofka muxuu ahaay caamilkaa iyo odhanaya adigu intaa beero anigana intan ii beer markaas waxay dhici jirta inay ama tanuba'do oo tanubaxdo ama tanubaxdo oo tanuba'daa dhici jirta taas weeye marka ta laga nahiyey ayb webiyaalka dhinacooda iyo meesha muxuu ahaay keliyaalka madaxooda ay inahaasaan ku ijaari jiray oo inta aniga ii beer inta kalena agu beera baan odhan jiray ayib wa ashyaa min azarci iyo waxyaalaha zarciga ka mid ahoo zarciga iyada ka bixi doona baan odhan jiray marka intaasoo kintaalo wixii ka baxaa baan kugu leh fayahliku haada kanaa halaagsami jiray wayaslamu haada kanaa nabadgeli jiray wayaslamu haada wayahliku haada yani mara sina dhici jirta mara sidanaa dhici jirtay falam yakun linnaasi kiraa'un ila haada dadka ijaar aan sida ahayn ma ayna lahayn falidalika zajara canhu sidaa daraaddeed buu nebigu uga reebay markii dacwadii ay badatay shay-un macluumun madmuunun falaa ba'sa bihi shay la yaqaano oo la damaano qaaday oo dayn qofkan kada ku ah isagu dhib ma leh ama dahab ha ahaado ama طacaam ha ahaadee wax mucayana oo la yaqaano oo qofkaa dayn ku ah inaad dhulkiis kaga ijaarto iyado dhib ma xadiidkana marka axaadiidta ku saabsan dhulka ijaarkiisa ku saabsan xadiidkana marka sharxaaya xadiidka inteeda kale ee ijmaalka ku jiro kanaa tafsiiliyey marka dhulkii muxuu aha wax mucayan ah oo laisla yaqaano oo dayn qofka ku ah ama lacag ah ama dhar ah ama badeecad kale ah ama muxuu aha xubuub ah oo laakiin wax go-anoo mucayan isaga dayn ku ah haddii dhulkii lagaga ijaaro waa bannaan tahay haddiise marka dhulkii qaybtii lagu ijaaro ama muxuu ahay waxa ka bixi doona qayb ka mida lagu ijaaro oo wax ka bixi doona aan la ogeyn taas weeye midda muxua nebigu u nahiyey marka baabu lmu'aajara can cabdillaahi bni saa'ibi qaal daklnaa calى cabdillaahi bni macqil fasa'alnaahu can lmusaaraca musaaracadan weydiinay faqaala markaasu wuxuu yidhi zacama haabitun ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam nahaa can اlmusaaraca wa amara biاlmu'aajara wa qaala laa ba'sa bihi musaaracadu ka reebay nebiga alayhi salaatu wasalaam oo wuxuu faray nebiga alayhi salaatu wasalaam ujradeeda in la kireeya buu faray mooyaane marka muxuu ahay waa xadiidkii raaficunba hadda iskana la macnaya musaaracaduna waxa iyadiioo la qaybiyo oo waxa ka bixi doona qaarkii lagu ijaaro ama muxuu ahaaye qaybna dhul kale loo beero qaybna ashqaaluhu u beerto taas buu nebigu nahiyey wuxuuna faray in la ijaaro Eh, ujra mucayan ah lagu ijaaro baabu fii manxi اlardi dhulka mxuu ahay caariyeyntiisa qof kale caariye la maaliyo yani can طaawusin anahu kaana yuaabir annahu kaana yukhaabir mukhaabarada aynu soo marray ee hadda ay soo manciyeysay yuu taawus ibnu kaysaan ninkaas la yidhaaho ku shaqaysan jiray isagu eh, qaala camr ibnu dinaar baa wuxuu ihi faqultu lahu waxaan ku idhi yaa abaa cabdiraxmaan low tarakta hadihi almukhaabara mukhabaradaas haddaad iska dayso ayb mukhaabara iyo muxaaqala muxaaqalana xadiidkii xadiidkii raafic ibn khadija muxaaqalu kusoo magacaabay xadiidkii jaabirna wuxuu kusoo magacaabay mukhaabaru kusoo magacaabay oo waa dhulkii oo qayb ka mida ah isagii lagu ijaaro ama waxa ka baxaya qayb ka mida ah lagu ijaaro fainahum yazcumuuna ana anabiya sala allahu alayhi wasalam nahaa can almukhaabara abarada inuu nebigu nahiyey bay sheegayaan dadku ma iska daysid faqaala markaasuu ay camru camrow akhbaranii aclamuhum bidalika kii arrintaa ugu cilmi badnaa ayaa ii sheegay yani ibn cabaas ibn cabbaas uu ka wada radi allahu canhuma ana nabiya sala allahu alay waslam lam yanha canha rasuulka ilahay inaanu mukhaabaradaa nahyin wainamaa inamaa qaala wuxuuse yidhi yamnaxu axadukum akhaahu walaakiin inuu caariyeeyo dhulkiisa inuu masjidkiin waalidalka careeyo ee khayrun lahu uga fiican min an yaakuda calayha kharjan mucayanan ujra mucayana inuu ka qaato waxa uga fiican inuu careeyo beero uu yidhaho anigu kadaba beeran kara adugu beero uu yidhahdo yaa uga fiican eema aanu nahiyin sidaasu marka ibnu cabbaas laakiin axaadiidtii aynu soo marray axaadiidtii jaabir iyo raafic ibnu khadiij iyo muxuu ahaay waa iyo kii kale ee xadiidkii kale ee eh, mxu ahaa cabdullahi eh, ibni macqid iyo waa kii mxu ahay sariix ku ahayd inuu nebiga alayh salatu slam nahiyey ibnu cabaas wuxuu leeyahy ma nahiyin laakiin wuuna maqal isaga nahyiga maqal mooyaane nahyigu waa jiraa dhulka in sidaa lagu ijaaro qaybtaana iyo beer qaybtaana adigu beero ama mxua eh, dhulka beer oo wixii kasoo bixi doona baan mxu ahay toban kintaal ku leeyahay oo hijradeedi waa toban kitaal soo bixi doonaa mamnuuc weeyaan laakiin wax mucayan ahoo go-aan oo qofkaas isagu beeranaya dayn ku ah in lagu hijaaro korkeedu waa bannaan tahay baabu lmusaaqaati wa mucaamalat اlardi bijuzءin min atamri wazarci musaaqa marka iyadu waxaa weeye min asaki waraabinta bustaanta in shaqaale loo dhiibo waraabiya oo ka shaqeeya muxuahay oo lagula heshiiyo midhaha ka soo baxaya qayb ka mida lagula heshiiyo bithulu aw birubc nus taas iyada waa banaan tahay geedahayan waraabi beertantada waraabiyo beertantada ka shaqee oo shaqaale adu ka noqo muxuaha meelaha banbanaanna beer oo wax ku beer beer wixii ka soo baxana waxaynu u leenahay nusiya nus baynu u leenahay taas marka iyada waa banaan tahay can ibni cumara radia allahu canhuma qaal acطaa rasuulu llahi salى allahu alayh wasalama khaybara aybar buu wuxuu siiyey lishatri maa yakhruju wixii ka soo baxaya nuskiisu ku siiyey oo min tamrin aw zarcin timir iyo zarci ku siiyey yahuuddii markii laga qaatay ee laga xoog roonaaday uu nebiga alay sala slam wuxuu kula heshiiyey inay iyagu sidii dhulka u deganaadaan oo ka shaqeeyaan oo dhulkana ay muslimiintu ay leeyihiin iyaguna marka shaqaale ay ka ahaadaan wixii kasoo baxana nus iyo nus loo leeyahay fa kaana yucطi aswaajahu kula sanatin mi'ata wasqin haweenkiisa wuxuu siin jiray sanad kastaba wuxuu siin jiray nebiga alayh الsalatu wasalaam toban awrar buu siin jiray hamaaniina wasqan min tamrin wa cishriina wasqan min shaciir saasuu siin jiray sideetan e, e, awr oo ah timir ah iyo e, labaatan awr oo mxuu ahaye shaciir ah buu siin jiray ayb markaas quutu sana buu u dhigan jiray nebiga alay slam u kaysan jiray qaala falamaa waliya cumaru radia allahu canhu markuu cumar uu madaxtinimadii qabtay ee yahuuddiina uu ka kiciyey yahuuddi uu ka kiciyey qasama khaybara khaybar buu qaybiyey khaybar khaybar buu qaybiyey khayara marka wuxuu khiyaar geliyey cumar azwaaja nabiy sala allahu aleyh wasalam haweenkii nebigu wuxuu khiyaar geliyey an yaqطaca lahuna min alardi walmaa inuu dhulka iyo biyihii iyo wax uga gooyo aw yadmana lahuna alaswaaqa awsaaqa kula caam ama misqiyaalkii uu nebigu siin jiray sanad walbaba isagu uu siiyo isagu u kafaalo qaado labadaa kala doortu yidhi qadarkii uu nebigu alayh salatu slam intuu noolaa idin siin jiray inaan sanad walbaba idin siiyo iyo inaan dhul idin siiyo kala doorta faاkhtalafna waa iskhilaafeen faminhuna man اkhtaara alarda wاlmaa qaar dhulka iyo biyaha doortay baa ka mida ah. oo marka dhul iyo la siiyey biyo lagu waraabiy iyo la siiyey ceel lagu waraabiy iyo jadwal soo maray loo gooyey wa minhuna man ikhtaara alawsaaq kula caam fa kaanat caaishatu wa xafsatu radia allahu canhuma miman ikhtaara alarda walmaa baabun fii man harasa harsan yani ajrigu uu leeyahay qofka tallaal tallaala ama beer beeraayo ajarku uu leeyahay عن jابر رضي الله عنه قال قاla رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم mا min مسلم yغris غrسا ma jiro qof muslimaho tallaal tallaala إlaa kaana maa uda minhu صدقة wax alla wixii laga cunaaba sadq ugu yahay qof alla qofkii walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco السلام عليكم ورحمة الله وبركاته